الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المياه على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين wuxuu u baabaysan yahay ama hadakani baabu bayaani ana man shaksigii maata dhintay cala lkufri gaalnimo isagu ku dhinta fahuwa fi nnaari naar inuu ku sugnaanayo dee in allaha laa yakfiru an yushraka bih kol haddii uu gaalnimo ku dhintay inuu ehlu naar yahay bal cadayntiisii iyo baabkiisii weeye walaa tanaaluhu aanay gaadhahayna shafaacatun shafaaco oo ruuxaasi shafaacaadkii aynu soo mudo aragnay dee oo uu ah shafaaco uu naar kaga baxo inaanu bal walow aan wax khaasa arki doono abi aalib shafaacadiisii bal matalan ama gaara aan arki doono haddii ala yidhaha casharka baan ku arki doono biidn tacaala <laughs> laakiin shafaaco naar kaga baxa inay gaadhahayn oonay asiibahayn oonu mudanahayn walaa tanfacu ani wuxuu tarahayna qaraabat lmuqarabiin waa cid isaga u dhow ama qaraabadiisa qaraabadood iyo dhowidoodaasna aanay waxba u tarahayn kol haddii arrinku dee kufrinimo uu kuba dhintay taas buu baabkeedi yahay <clears throat> xadaثna abubakr bn abi shaybata qala xadaثna cafan qala xadaثna xamad bnu salamata can haabitin can anasin kollay sanadka cid cusubi ma jirto waa dadaan soo wada aragnay cafan ibnu muslim ee safaarna hore ayaynu marar usoo aragnay <clears throat> wuxuu ihi markaa anas ibnu malik haabit lbunaanina waa ka warinaya ama haabit ibnu aslame <clears throat> ana rajula nin baa qaala yidhi yaa rasuul allahi rasuulki ilaahayow ayna abi aabbahay halkuu ku sugan yahay nin baa rasuulka ilaahay ku yidhi aabbahay halkuu ku sugan yahay qaala wuxuu ihi fi naari naar buu aabbaha ku jira oo dee uu kuba sugan yahy o dee gaalnimu kuba dhintay falamaa qafa markuu jeestay ayuu dacaahu u yeedhay waa nooc tasliyo <clears throat> faqaala wuxuu ihi ina abi aniga aabbahay iyo aabaka aabbahaaba fi naari naar ayay kuba sugan yihiin rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu alayhna wuxuu leeya waa min xusni lcishra waa cishro wanaag oo musiibadu hadday ruuxun kuba gooni tahay way ku adkaataa laakiin hadduu ogaado in dad kalena ay la qabaan oy la wadaagsanayaan taasi waa nooc tasliyo nooc sabiirsiin iyo fudaydin ay isaga musiibadii ka fudaydinayso kol haddii lala wadaagsanayay noqono war taas buu u yidhi <clears throat> markaa wuxuu yidhi ba horta ina abi wa abaaka fi nnaar aniga aabbaha iyo aabbahaba naar bay kuba sugayn xadiidka kolley waa tan waa xadiidka صaxiixa muslimna ugu sugan kolley dee aimo kaloo la wadaagsay bukhaari isagu lama wadaagsanayo oo dee xamaad ibnu salama rijaashiisii ka mid ma aha oo axaadiida usuusha ma kaba warinayay ee qolooyinka kale ee aimada aha aimo iyaguna xadiidkan soo saaray way jiraan bal cibaaro nawowi baan horta yar qabanaya dabadeedna waxoogaa baan ku yar joogsanaa adigo arrinkan oo nawowi ba wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala fiihi ana man maata calى اlkufri fahuwa fi الnaari walaa tanfachu qarabat mqaraba intii uu tarjamada isagaa dhigto tarjamada isagaa lahaa ee uu tarjamadaba kuba yidhi waxaa inoogu sugan ruuxii kuba dhintay kufri inuu dee ahlu naar yahay oo ruux aada ugu dhow qaraabadiisaasi ani isaga anfacayn naar ani kama soo saarahayn bar taasi waa midoo dee waana wax mudlaqa iyada taas ruuxu kale hadduu gaalnimo ku dhinto dee waxa weeyaan shafaacatu shaafic iyo qaraabatu qariib naar kama soo saarayso waxba uma tarayso ilahay wuxu uhi in laa yakfir an yushraka bih wayakfiru ma duna dalika liman yashaa wuxuu raaciyey imaamku raximah llahu tacaala wa fiihi ana man maata ala fitra fi lfitra calى ma kanat calayhi اlcarabu min cibaadati اlawthan fahuwa min ahli الnar walaysa hada muakhadaة qabla buluغi dacwa faina haؤulaءi kanat qad balagathum dacwaة ibrahima wagayruh وغayrih min الأنbiyaaءi صalawaaت الlahi taعaalى وaسalaaمه عalayهim waa imaam nawwi hadalkiisii oo wuxu uhi waxaa kaloo xadiidkan kaba faa'iideysanaynaa ruux hadduu waktigii fatradii dhinto isagoo dee xaaladiisu ahayd si dee carabi kuba sugnayd oo awthan inay caabudaan iyo asnaam waa waqtigii fatradii weli rasuulka ilaahay lama soo dirin ma soo gaadhin oo inuu ahlu yahayna oo marka ahlulfatra iyagana la cadaabayo ahlu ay noqonayaan marka ishkaal buu dee jawaabteed dhigtay ou leeyahay arrinkana maaha ruuxii oo intaan dacwaduba soo gaadhin dee loo qabto umuurahan uu laba yimi wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay dacwadii yaanay sooba gaadhinba eh laakiin nebi ibraahim dacwadiisii iyo kayrkiiba waxa weeyaan way soo gaadheen oo way maqleen oo taas baa qabashada keenaysa iyo in cadaabo taas ayaa keenaysa halkaa <clears throat> kolley mala laba arrimood baa ku kujoogsi u yar baahan mid hamadee waaba laba arrimood waxaa laga yaabaa inuu ka yar ballaadhaan laakiin waan iska soo urursanayaa hadalkee mid waa masaladan bal ayaan ka dhaqaaqaya imaam nawowi oo yihi dadkii iyagu ahlulfatra ahaa xukumkooda marka xukumkan uu sheekhu sheegay raximah llahu tacaala <clears throat> ahlulfatra in ay yihiin dee waxa weeyaan la cadaabayo kol hadday xaaladaa hore kuba dhinteen waa dadkii qabla alislaam dhintay ee carbeed baan u jeednaa dee arrinkuna uu yahay dacwo kaleba inay soo gaadho taa loo qabanayo bal taas baa sheikhu waa ilaaqay lakiin waa masalo kolley aan ilaaqeedan lahayn marka la eego xagga khilaafkeeda alfatra xukunkooda muxuu yahay shaaficiyada agtooda sa qowlkooda uu yahay iyo qolooyin kaleba hoo waxa weeyaan alfatra ruuxii islaamnimo looguma xukminayo kol hadduu taa dhintay kolley istikfaarna kuma mudanayo Eh, lakiin alfatra dacwa inaanay gaadhin oo ay dee saa kuba ay markaa aan dee naarnimo loogu xukumayn ama ay ahlfatra ay naajin yihiin waa qowlkooda markaan eegno <clears throat> marka arrinka imanayana waxa weeye kollay dee xujadoodu ay noqon ilaahay qowlkiisii wamaa kuna mucadibiina xataa nabcata rasuula annagu ma nihin kuwa cadaabaya cid ilaan rasuul uba dirno way jiraan qolooyin kaga jawaabaya taas cadaabkaa laba ah mid waa cadaabka addunyo midna waa cadaabka aakhiro marka aayaddu qolooyin kala duwan ba qowlkooda aayaddu waxay tilmaamaysaa cadaabka adduunyo oo iyada ruuxa ama halaagan dee cadaabka addunyo lagu mutay ilaa rasuul u yimaado rasuulkii beeniyaan oo in badan inta loo digo loo diga ay beeniyaan lama cadaabayo lakiin cadaabka aakhire waa ka duwan yahay oo waa loo cadaabaya bal adugu koleyna taksiiska taasna dee waa wax nadar kuba sugaya lakiin qolooyin jawaabkoodu taa ay tahay waa jiraan bal maala iyada taas weeye laakiin de aayaad kale oo kala duwan oo qur nooguba sugan oo ilaahay subxaana watacaala inoogu sheegayo xataa dee markastoo kulama ulqiya fiiha fawjun sa'alahum khazanatuha lam yaatikum nadiir markastoo dee la geliyo koox ahlu naarka kaba midaba naarta khazanadii naarta weydiineysa miyaan cidigtaa idin iman markaasa odhayame waa naloo yimi oo kale oo markaa daa'ifo kastaba in iyagoo tabkiit ahaan loo sheegaya waxay cadaab ku muteen inay nadiirkii diideen bal taas weeye waxaa kaloo ilaahay sheegay hadduu um, dadka kuba halaago cadaab intaan rasuuluba iman inay odhan lahaayeen dee bal matalan ay xujaysan lahaayeen maad cid noo dirta ay odhan lahaayeen bo si xujadu ay u go-do cidirna aan cudurdaar u helin in bal matalan taas looguma soo dirayo kolle aayaadkaasna way tatacadudeen laakiin arrinka jira waxa weeye halka nawowi leeyahay raximah tacaala qolooyinka ahlulfatra bar sida kale halaba yidhaaho dee ama tawxiid iyo waxyaala hala kala qaade dacwo ibrahim iyobaa gaadhay ama nebi ibrahim iyo taasoo sidaasaa loogu qabanaya iyada nusuusta qur-aankaa diideysa iyada taas dacwo soo gaadhay may jirin waayo waxyaalaha soo gaadhayna wax iyaga loo soo diray ama ay hagaagu gaadheen ma ahayn qur-aanka maxaama inoogu soo noqnoqdo litundira qowma ma undira aaba'uhum fahum gaafiluun si aad ugu digto qowm aan aabbayaashood loo digin oo kaafiriin ah iyo waxa weeyaan wama arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir ilaah baa qur-aanka ku idhi adiga horta iyaga cid digta uma noo soo dirin ma ataahum min nadiirin min qablika adiga horta wax nadiiri umaba iman waa aayaad kusoo noqnoqdaa suurado kala duwan yaasiin qasas adigu dee may kala duwan kuba sugan oo ah inaan qoomkan rasuulka ilaahay loo soo diray nadiir u yimi aanu jirin cid u digtaa aan loo soo dirin inaan kitaab aan la siin dee nadirna aanu uba imanoo iyada bal nusuusti qur'aanka ama naskii qur'aanka ayaa wuxuu keenayaa qorooyinkan khaasatan bal matalan tan inaan dee dacwada nebi ibrahim iyo dacwada nebi ismaaciil xataa baqaaya ay kama jireen waxyaala ay kuma sii camal fari jireen iyaga kuwa loo qabanayo aanay ahaynoo sababta waa kaa ilaahay qur'aanka kuwa yidhi weliba iyadooy nakiro tahay siyaaqu nafyi ku sugan oo cumuum faa'ideynaysa wax nadiira wax rasuul inaan rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh hortay anuuba imano bal arinku in taas weeye marka janibka haddaan dhaafno kolley dee culimadu iskuba khilaafsanya alfatra xukunkooda wuxuu yahay kolley nusuustaasna haddaynaan cadaabka adduunyo ku khaas yeelin oo saa dee shawkaniya ay bal matalan isagu taksiiskaa diidayaba aan eegno ciddii waxa weeyaan ilaahay cadligiisa iyo markaa cadaaladiisa wixii marka loo dhigo xujadii lagu oogo ayaa dee loo qabanayaayo taasay qabashadu tahay e laakiin arrin baa jirta nusuus kusoo aroorto dee sa ibnu kahiir oo kale iyo in waxa weeyaan adwaa-ulbayaan sheekha le khaasatan kitaabkiisa kale ee dee adwaa-ulbayaanka untatimada u ah ee waxa weya dafcu iyo hami idiraab can aya lqur'aan uu kuba magacaabay oo kitaab mufiida ah iyo bal aayaadka daahirkoodu nooc tacaarud yahay uu ku wada ururiyo min awal qur'aan ilaa akhirih ee lana madbacaysanba in kol gaar ahaana umacdeen lakin de adoohiisa ayay raaciyaan xagga dambe kaba raaciyaan janib kale oo balaa malaasan dee kaba rono nusuusi ay kuba iyo timi baa jirto ah in axaadiid kala duwan oo aayadda markuu qabanaya ibnu kahiir wama kuna mucadibiina xataa nabcata rasuula uu soo arooriyo tobaneeye xadiid kaba badan oo midmid usoo dhigto in ayaa waxay kuba yimaadeen dadka iyagoo ahlu fatra ahaa ruuxii isagoo da-ah oo dee aan garashaba lahayn asaasaqay islaamku soo gaadhay kii isagoo mactuuha doqon oo dee ama sacsacoon wuxuu sidaasoo kala garanaya aanay jirin isna islaamnima uba yimi kii yara iyo waxyaalahaasi balawlada muslimiinta maayo waa kuwii kale in iyaga aakhiro marka lasoo saaro imtixaan jirayo axaadiisu way kala duwan tahay de waana idin tilmaamayaan marjacooda ibnu kahiir ee kolley waxaan filaya inaan wax siaasa ah kaba tegin axaadiistii halkaas ayadda markuu qabanayo tafsiirkeeda si fiicanna uu soo dhigto dee hadallo iyo dee fusulna uu kaba dambeysiiyo isagoo bal masalan axaadiisa kala duwan waxaa kuba yimi dadka caynkaasa inay dee ay masalan odhanayaan kuwi isagii odhanayaan oo de aan wax kala garanayn baa islaamka yimi garashaba maan lahayn oo kale maanaan soo gaadhin waxyaalo xujooyin bay laba imanayaan in markaa la imtixaami doono waa intaan la gaadhin oo dee imtixaana kollay daar jaza walow de ay tahay daar camal iyo daar takliif aanay ahayn waataynu soo marrayba markaa qiyaamada dadka lasoo wada saaro oo kale in dee sujuud markaa saaqaba uu muuqdo ay badh u dhacayaan badhna ay marka dambe sujuudi kari waayaan oo waaba taas eh, bal waxa weeye markaasaa naar baa la odhanaya ama waxgala dee kuwa qaarkood amarkii bay qaadanayaan u hoggaansamayaan oo way gelayaanba ilaahayna badbaado ugaba dhigaya kuwa qaarkoodna markaasay diidmo laba imanaya oy odhanayaan waxaan kaba doodaynay oo ti oo markaa taasna ay calaamo u tahay kan isagu aqbaleed saa ku galayna inuu yahay kii adduunyaba aqbali lahaa xaqa kan markaa diidayna kii diidi lahaa uu yahay oo bal matalan taas kollayna markaa yar nusuusta isuguba imanaysa sia uu bal matalan yidhaha saaxib aladwa oo kale axaadiista caynkaasna iyadoo ibnu cabdilbari ka dhigay inaanay axaadiista badankooda maqaal ama dacfi kuba sugan yahay ama uu kuwada sugan yahay ibnu kahiir baa wuxuu yidhi axaadiista waxay isugu jirtaa kuwa saxiixa kuwa xasana iyo kuwa daciif oo kuwan saxiixa ama xasankaa ku xoogoobaya ee markaas waxaana arrintu ay tahay baabku haddii axaadiistiisu sidaas oo kale dee iyagoo darajadoodu kala duwan tahay ay mutacaadid kuwa isxoogeynayo wax ku wada yime ay noqdaan dee kuwa xoog ay kuma jiraan oo kale cinda naadir xujay faa'iideynayaano waa waxyaalo laba xujaysanayo bal matalan kollay qowl ahlulfatra waxa xukumkooda iyo masiirkoodu noqonayo keenaya ee bal taa waan idin tilmaamay kitaabkaan sheegayana adol bayaan kollayna dee eh, suuratu isral mala waa kusoo arooriyay hadalke laakiin si gaara ah aayaadka daahirkooda uu yahay tacaarud ayuu bal cibaarada cinwaankiisna waa dafci yahay min bara can ay qur'aan oo dee wama weyna lakiin dee suuradba waxa laga yaaba inay wax kaga yimaadaan kuwana anay wax kaba imanin wixii daahirkood tacarud ahaa waana u yar dheereeya hadalkood si fiican ayuu uba soo dhigtaaye bal janibka ahlulfatra kolley umuuraha weeye in la yidhaaho dacwa soo gaadhay bal janibka kale nusuusta ku timi waa lakiin in la yidhaho dacwo dee qur'aankii bay kuba sugan tahay ma ataahum min nadiirin min qablik wax nadiira waliba nadiir oo adiga horta uba yimi ma jiro وma arslna ilayhim qablaka min nadir adiga hortaar cid umaanaan soo dirin digta litundira qma undira aaba'ahum fahum gaafiluun oo bal markaa ah in dee kuwaas oo kale bal waa umuurahan kale mooye horta taasi waa janibka waa alfatra xadiidka bal markaan hegno de waa xadiidka imaam muslim inoo soo saaray inuuna صaxiix yeelay oo dee isaga agtiisa imaam muslim waxa weeya un ku saxiixin masaladuna kolley waa masalo marka la eego jaanibka fatradu jaanibka waan aan horeysiisay tan kale oo kale dee marka la eego xadiidkan iyo wixii laba yidhi iyo culimada aqwaashoodii iyo umuura iyo waxyaalaha jira kollay hadalku iskama badan yahay meeshan ay waxyaalo kaleo laakiin xadiidkan aan la dhigmahayn ama aan dee la sinayn oo soo arooreyni meesha ay jiraan be waxaan leenahay kollay rag ba ama culimada kaba mid ahaa ama mualafaad gaar ay ku khaas yeeleen masaa-ishan jira waxaa ragga kaba mida ah suyuudi oo malaa dhowr leh laakiin mid waxaa kaba mida ah mualafaadkiisa kaba mida ah uu ku magacaabay ama cungo-aankiisu yahay masalik اxunafa fi islaami walidayi mustafa oo ama fi najat ama islam baa filay m fi islaami walidayi mustafa oo kale waana madbacaysan yahay oo wuxuu ku dha um, gaar ahaan nawari waana arkay isagoo rasaa'il kale la socda eh, lakiin kitaabkiisan alxawl fataawa ayuu dee rasaaisha uu kulmiyo iyo waxyaalaha uu kulmiyo uu kaba mid yahay kollay in maala marka la eego sakaawino kitaabkiisan in maala almaqasid alxasana markuu kaba hadlayo xadiistan inoo sugnayn ama aad ba u daciifa barhkoodna ay yidhahaan waaba mawduuco in labadiisa waalidta rasuulka lasoo nooreeyo kale oo dee bal maalan taas in waxa waa masalada waxoogaa buu kaba dhigtaa walow sheego juz inuu alifay lakin juska in lahayaba war umaba hayo xaggiisan kalena masalada uu kaba musnadafiyo isbaat labada midna uu kaba gaabsado saaxibu kashfa alkhafa isagoo kallay kitaabka musri suyuudiyana talkhiisinaya iyo aqwaashii kale meesha jirtay isaguna waa yar dheereeya kitaabkiisa kashfu lkhafa la yidhaha cajluni oo kale qolooyin kale oo kaba hadlaana way jiraan oo uu kaba mid yaha shaarixa muslim ee ube la yidhaaho halkan markuu xadiidka qabanaya waxaan leenahay xadiidkani waa xadiidkan inooba yimi waxaana jirta culimada qaarkood matalan oo qowlkooda uu yahay xadiidkan de si kaloo lagu wariyay inay jiraan oo le macmar baa la wadaagsaday xamaad ibnu salama isaga laftigiisu wuxuu ahaa ayna abi qaala fi nnaari markii uu deetay aabihiiba xataa weydiiyey ihi kul waa xayثuma mararta bqabri mushrikin fabashiruu bالnar lafdi caama meel alla meel qaal ku gaalo qalbigiisa qabrigiisaad kuba martaba naar ugu bishaaray kole xadiidka isagoon riwaayada ana tahayn de ibn maaja iyo waaba inoogu sugan waana xadiidka صaxiixa kole sacd ibn waqaasna xadiidkii waye lakin riwaayo macmaro taasi inay jirto so de hadalkiisaba ahaatee lakin war uma hayo bal cidda warisay riwaayaad kale oo bal alfaadaha kale ayaa jire bal marka waxa weeyaan horta xadiidku markaan eegno fatra ahaan iyo taas aayaadkaas kala duwan ee waxa weeyaan aan jaanibkaa kuba yimi markay noqoto fatra iyo taas ayaa waxay u yar baahan yahay xadiidkan in la yidhahde ama waa la khaas yeelaya wixii naskaari kuba yimi waan kaba soo saarayna waa lagaba soo reebaya iyo in la yidhaah say barhkood dee nooc tacaarud baa jira oo midna waa daliil qaadica midna maahe bal taas walow aan caam iyo khaas inta badan aanay istacaarudin waxaa jira un suyuudi haddaan hadalkiisa raaco kollayna ragdee la wadaagsanaya usluubkaas qayba qaarkood sida qurdubi iyo suhayri iyo xaafidkii shairka nasirudiin alalbani iyo muxibudiin dabari iyo ragle ayaa jire saddex masalka bay meesha soo dhigtaan oo ah xadiidkan iyagoo gaar bal markan isaga jawaabahooda aan iskaba dayno kuma tacaluqsan rasuulka ilaahay waalidadiisa kuma tacaluqsan <clears throat> masla koobaad waxa weeye oo bal matalan waa inay ahlu yihiin ahlu fatrana xukumkoodu waa kaasoo dee dawaaif culimada kamid ee qowlkoodu ay tahay ama markaa hala yidhaaho qolooyinkaa dee imtixaanka mudanayay yihiin ama hala yidhaaho waa najaata xukumkii alfatra ayay yeelanayaan iyagoo dee kolley iyagoo yaryarna bal taasba rasuulka ilahi waalidkiina waa yaraa hooyana bal ay markaa ay dhinteen taasoo wax kale oo laynoo soo naqliyo kaleo xaaladooda ku tacallusan aanay jirin janibka ahlufatra waa masalad ay mareen qolooyinkaasi maslg isaga kaasi umurihiis waa caddaanaysaayo de waxay noqonaysaa masaladu baabkaa kala yeelan kolley ibnu kathir iyana ay kaba hadlayaan iyo ay kaba hadlayaan saaxibuladwa iyo masalka labaad oo ay jira oo ay soo naqliyaan waa in labadoodaba lasoo nooleeyey rumeeyeen lakin waxaan leenahay kaas xadiidkiisa aimada qaarba waa mawduuc bay yidhaaheen kuwa kalena waa aada buu daciif yahay marka kol hadday taa tahay masalka waxay la tahay ictibaar leh ma yeelanayo walow de ma waaweyne qowlkoodun ay kuba tegayaan oo xataa ibnu shahin oo kale oo xaafid shahiir ah ama imaam shahiir ahaa uu markuu kitaab uu ku leeyay naskhiya mansuka uu usoo dhigtay inuu bal xadiidkan oo kale kaasi nasakhaye lakiin de kol haddaanu quwada lahayn xaaladiisa ugu rooni ay tahay inuu aada u daciif yahay wax nasakhaya xadiidkan aanayna maha isagu taasu uba soo dhigtay oo kale xataa xaafid shahiir oo ibnu nasiridiin la odhanayo ninkan le kitaabkan ibnu taymiyana uu aada ugu difaaco aradd lwafir kitaabka la yidhaha dee madbuuca kolley ibnu taymiya cidii tidhi nin baa sheegto yihi ninka shaykhulislaam buu yidhaahaaba waa gaaloobaya kolley bilxanafiylmadhaba buu ahaa marka taas baa khududii culimadana uu qaaday kitaabkana waa taa radinteeda oo kale ninka kaa lahay oo kale nadmi ulahaba waxaa beydkii ugu dambeeyay haddaan kaba soo qaato fasallim falqadimu bida qadiru wain kana alxadiidu bihi daciifa jadadu wuxuu ka soo hadlay nooleyntii waxaaseetu leeyahy taa iska aqbal ilaah qadiimkii qadiir buu kuba yahay xadiidka meesha kusoo aroray daciifa ba ahaado ibnu kasiir baa yidhah de kol marka la eego xadiidkii munkar ahaan intuu kuba tiriyey qudrada ilahay way usuubatee lakiin arrinku ma sugnaaday mise ma sugnaan weyo kol haddaanu inoo sugnaan wa waxyaalaha laba yidhi yidhaaha mahe lakin waxaan lena taas waxaan lenahay masragaa kalena waa masrag isagu dee kolley yar fogaanaya maslaka saddexaad ay soo dhigtaan waa inay de bal matalan qolooyinkii xunafada lagu magacaabayeyba sa waraqa iyo ama waraqa dee kalabu qaatay ee zayd ibnu camr ibn nufayl iyo janibkaaba ay ahaayeen inay qolooyin sheegtaan rasuulka ilaahay nasabkiisa oo dhami inay xaalada ay ahaayeen ay sheegtaan ee taasna kolley waa arrin dee isbaat uma baahan oo qolooyinka iyagu marka horeba sanam caabuditaankii kaba tegay ee barhkooda aynu hayno inay dariiqaasi kaba sugnaatay waa masalka labaad ay koley soo dhigtaan bal ana waxaan leeyahay masalka meesha dee ah, isagu yar wasankiisa yeelan karaa un waa maslagan aayaadkan dee ahlfatr xukunkoodu muxuu yahay iyo masalada xadiidkani nusuustaa kala duwan ee qur'aankaba kuba sugan ee daahirkoodu inaan wax digaa jirin qur'aanka daahirkiisna inaan laba cadaabeyn cidda xadiidkani makhaas yeelaya oo kale oo taksiis bal matalan taas walow caam khaas khaaska laba horeysiyo taa mooyaane lakiin labada maslage kale waa lasoo nooleeyey iyo ama dee xunafadii bay ahaayeen ka nooleyntuna xadiis waa soo arooray lakin waxaan lena xataa aimada qaar waa mawduucnimay sheegteen haddii kalena waa daciif adag oon isagoo halkan hadalqaad lahayn xadiidkana aan lasoo baaldhigi karin iyo arrintan kale ah in xunafay ahaayeen oo iyagu dee fakrudin razi iyo say tegeen iyo qolooyin masag suudi usoo dhigtayna ah saddexa arimood usoo dhigto intagoo badbaado kaba hadlaya bal kolley taasna dee waxa weeyaan wixii wuxuu ubaahan yahay kol hadduu naqli yahay naqli in la sugo haddii aan la sugin dee wax bal matalan ruuxu hadduu wax sheeganayana dee waa inuu xujadeedii laba yimaado hadduu naqli leeyahna waa inuu isbaatkii laba yimaado isbaatkii imaka ma hayne lakiin tan iyo axaadiistan kala duwan ee kuba timi ahlalfatra inay xukun kala yeelanayaan oy dadka kale tilmaanay ee dhowrkaa ay kaba mid yihiin imtixaanna aakhiro kuwa imanayo markaa la imtixaano dabadeedna ay u qaybsamayaan kuwa badbaadiyo kuwa aan badbaadin taasna markaa waxay noqonaysaa adiladii jaanibkan ma cadaabayno cid ilaan rasuul usoo dirno iyo ruuxii dee bal matalan isagu aan islaamnimo dhaba ahayn in dee la cadaabayo kale iyo umuurahan baa adigu isuu tegayo wax bal matalan markaa iyaguna ay qaybsamaan bay noqon bal umuurahaasay noqonayaan eh, laakiin waxaan leeyahay ama jaanibkan ah in xadiidku laftigan inaanu lahayn laftigan dee muslim buu kuba leeyahay xadiid kalaaba kaba xoog roona xamaad ibnu salama marka la eego thaabit cidda ka warisa waa ninka ugu itqaan badan macmar haddii aanu laakiin axaadiid kale way jiraan oo aan laftigani kuba sugnayn bal midba wuxuu ahaa markuu ku yidhaha aabbahay me ayuu hi naar buu ku suganya adiga aabbahaana meiyo waxay jawaabtu noqotay xayuma mararta biqabri mushrikin iبن mاja xadيثka صaحيixana mu odhansane bal markaa taas iبn cmar iyo sacd iبn abi qasiyana way wariyeen horta de waa wax kaloo iyadna jire lakin sidan mslim waa صaحيix yeelay aimo kana way la wadaagsadeene bal muhimku waxa weeyaan janibka fatra ahaan iyo adiladeedaas ba ah un waxa weeyaan arrinka aan odhan karno waa hadalkan baa iman kara ama qaabili kare ama masaaligta kale ee bal aimadaasi ay mareen ee suyuudi oo kalena uu aada u yar badsaday kollay masrigaas saddex mooyaane labada masrag oo kale anigu xasba nadari ee waxay maka halkan xujo noqon karo xadiidkan qaabili kara maba aha bal kollay waana inta yar ishaarayay weeye iyadoo le rag xufaad oo kala duwana qowlkooda tan way ahayd bal matalan iyagoo dee markaa durub kala duwan uba maray gees kalena barhkoodna taa ay nafy iyo isbaat umuuraha iyagoo eegaya adiladaa kaliya ay barhkood ka goobsadeen sidaas saxaawi oo kale iyo baabun fi qawlihi tacaala waandir cashiirataka alaqrabiin <clears throat> wuxuu u baabeysanyay ilahay qowlkiisi yihi waandir udig ama xagga shafaacadiiyo umuurahaasi waa wax inoo dambeeya ruuxa qaraaba ruuxu isaga u dhowna aan wuxu tarhaynba waandir cashiirataka udig cashiiradaada iyo tolkaaga alaqrabiina kuu dhow aad kuugu soo dhow uba deg bal nuzuulkeediiyo wixii kuba tacalluqsanaa cashiiro waxa weeyaan rahdu rajuli adnuun wey waa ruuxa qaraabadiisa u dhow baa cashiiradiisa laydhaan xadaثna qtaybaة بن سacيidi وزهير بن حرب qال xadaثna جرير عن cabdالملك بن عmayr عن موسى بن ضلحة عن أbي هريرةa qال أنه qاal kolley musa bnu dalxa waa musra bnu dalxat bnu cubaydillaahi weeye oo saxaabigii jaliilka axad alcashara ayaa dhalay waa taabici weyna cabdimelikna waa taabicune abu hurayra wuxuu uhi qaala lama unzilat markii lasoo dejiyey hadihi alaayatu aayadan wa andir cashiirataka alaqrabiin ayuu dacaa u yeedhay rasuulullahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay qurayshan quraysh buu u dhawaaqay waa quraysh ayuu uba dhawaaqay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh faاجtamacuu way soo urureen oo rasuulki ilaahi salawaat ullahi wasalaamu عaleyh quraysh qabaa-isheedii ayuu u dhawaaqo markaa taasi waa inay dee cashiiradii ha u kala dhadhawaadeena waa cashiiradiisii si guud bay u yihiinba faاجtamacuu way soo urureen halkii uu rasuulka ilaahi joogsadayna way noo dambeysaa facama uu caam yeelay dhawaaqiisii wakasa waana khaas yeelay macnaa markii hore quraysh buu dhawaaqii iyo dacwadii ku caam yeelay muxuu yihi yaa macshara qurayshin waa xumo oo quraysh jilbadeedii bay laftigaa quraysh jaminaysa ama ha la yidhaaho waa fihr majmacu qurayshkani ama waa nadr ibnu malika laba yidhaahee labadaba waa la yidhi eh, walow barhkood ay yidhahaan way isilaasimayaanoo de waxa weeyaan marka la eego waxa weeyaan waa eh, nadri oo kale waxa wey fihrigaasuba nasrigiisii ah de walow cid ay uba dhaxayso lakin waxaan leenahay ya macshara quraish buu yihi wakasana waa khaas yeelayoo jirbadii hoose ayuu usii dhaadhacayoo say noo soo socotay ya bani kacb bn lo ya bani cabdishams ya bani cabdimanaaf taasoo kalena waa khaasyeelkii oo jirbadii hoose ayuu rasuulka ilaahay u dhaadhacay oo dhawaaqii buu kusii khaas yeelay marka muxuu <clears throat> ama wahasa faqaala wuxuu yihi yaa bani kacb ibni luayin reer kacb ibni luayiyow anqiduu badbaadiya anfusakum nafiina min annaari naar ka badbaadiya oo dee say kaga badbaadinayaana asbaabtii naar lagu gelayo kufrigu ugu horeeyo dee waxan inay kaba tagaan asbaabtii dee janno lagu gelayayna ay laba yimaadaan taas bay badbaadadu tahay ee naftiina waxaa ka badbaadisaan ka korisaan naar ya bani murata bni kacbin waa kacabka ibn lo-ayi jirbadiisii isaga waaba dee murahani waa ina kacabe reer bani murata bnu kacabow anqiduu anfusakum nafihina ka badbaadiya min annaari naar ya bani cabdishamsin kolle cabdishamsi cabdimanaafaa ka yar sareeyo dee abdfuruucdii cabdimanaafaa cabdishamsigani yahay waana ka lafdiga cabdimanaaf inoo dambeeya waa hashim walaalkii reer cabdishamsiyow anqiduu badbaadiya anfusakum min annaari yaa bani cabdimanaafin reer cabdimanaafow anqiduu anfusakum min annaari markaa cabdishamsi iyo haashim iyo nawfal iyo mualib afartoodan waxa weeyaan isku cabdimanaaf laba yidhaahaaye nafihina naar badbaadiya yaa bani haashimin waa jiribkii hoose iyo cashiiradiisii aada uguba sii dhoweyd oo walow markaa waandir cashiirataka laqrabiina cashiiradaada aadka uma sii dhow udig baa lagu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh markaa markii hore quraish buu sheegay haddana waa kan iyagii quraish bay soo gelayaan iyagiina si gaara indaarkoodii markaa waa celcelinayn ya macshara quraish iyo ya bani kacb min ayiya way ku jiraan imika waa si indaarkoodii ugu celceliyo ayuu haddana si khaas sii khaas yeelay intumana waa qaraabadiisun bay kaba mid yihin anqiduu anfusakum min annaar ya bani cabdilmualibi reer cabdimualibow waa awowgiisiiba anqiduu anfusakum min annaar markaasoo haddana sii khaas yeelo ya faadimatu faadimay waa inantiisii awlaaddiisana waabay ugu yareyd baa la yidhaah bal markaa faadimay anqidii badbaadiyo nafsaki naftaada min annaari kollay marka la eego khitaabkan uu faadimo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ujeediyeyna wuxuu inoo tilmaamayaa xadiisku ama de waxa weeye faatima inay markaa dee ruux roono uu rasuulkii ilaahay la hadlayo khitaab loo jeediyo umuurahana laguba yidhaa inay ahayd waayo aayaddu kolley waa dee maka waktiyada awaa bicsada aayad sooba degtay weeye in haddaanay dee xaaladaa ka yar dambaynuun oo in cibaaradan ah lama unzilat hadihi اlaaya de markii lasoo dejiyo de dabadeedna ay arrintani dhacday aanay de ahayn markii lasoo dejiye un si toose lakiin daahirku waa inay markii lasoo dejiye un rasuulka ilaahay umuurahan uu laba yimi xadiidkuna abu hurayra warinayo abu hurayrana dee madine ayuu kuba islaamay bal islaamkiisu ma horeyne waaba khaybar ama de waa sanadii toddobaad madaxeediiba buu madine yimi oo xadiidka haddaanu dee rasuulka ilaahay dib markaa ugaba maqlin kolley waa maraasiishii saxaabadu noqonaya oo waa mursal saxaabiya waktigaa ma joogin abu hurayra sida ibnu cabaas ba inoo soo socotaa oo isaguna xadiidkan oo kala warinaya oo isaguna aan waktigaa la arko inaanu dhalanba eh waa maraasiishii saxaabada haddana muxuu yihi ya faatimatu anqidii nafsaki min annaari fa inii anigu la amliku ma hananayo lakum idinka min allahi ilaahay xaggii shay-an wax idinka hananaya ma jirto ujeedadu waa cadaabka ilaahay idinkama daafacayo xaggaa waxba idinkama tarayo taas weeye way noo soo socotaa halkanna waa xadiidka tatiimadiisa oobata aan ku arkaynoo dee wixii kale uu karayo sida xoolihiisoo kale wax kaba siiya iyo wixii kale u tari karaya taasi waa halkeed eh, laakiin markay noqoto inuu cadaabka ilaahay inu ka badbaadiyo ee taas isagoo awood ma laha shafaaco marka ay tahayna shafaacada rasuulka ilaahay walow shafaacooyin ilaahay ku karaameeyey ku maamuusay aynu saba marnay uu jiro haddana shafaacadu ilaahay milkigii weeye dalab dee idankiisa un baanay noqonaysaaye wuxuu iskaba leeyi siuu doono ugu tasaruf karu ciduu doono siin kara maaha cidda uu siin karaana waa ciddaa ilaahay kaba raalli noqday ruuxu haddaanu raacin isagii oona rumayna inkastaba kii dad ugu dhawaa sidaa faadimo oo kale haba noqdee dee rasuulka ilaahay qaraabadiisana waxba alla waxay ugu tarayso cadaabkii ilaahay wuxuu kaba daafacayaa ma jirto ruux markaa dee isagu isku haleeyo oo kale fulan baa qariibkay ah ama fulan baaba calaaqada aan la leenahay ama sheekh fulan baaba dee taas oo kaleo aan dee taas aanahay oo markaa taasi dee wax jiraya maha waa ilaahay subxaana watacaala cadaabkii iyo ciqaabkii dee wuxuu markaa ka badbaadin karo kol haddaan sababtii laba iman iyagu taasi ma jirto weyo fa inii laa amliku lakum min allahi shan arrinkuna imika inay rumeeyaan oo de wixii ugu weynaaye lagu mudanayay waa iimaanka horta dabadeed waa taa aynu soo marnay mudnibiintu inay shafaaco dee mudanayaanba ama yeelanayaane laakiin arrinkii haddaanu de ruuxu muwaxid ahayna rabbi rumayn oo uu saa kuba dhinto ina cid shafaacadeed waxba uma taraysa weeye cidna uma dee ilahay cadaabkiisa kama badbaadinayso marka rasuulku wuxu uhi hayra ana lakum laakiinna waxaa idinka idin sugnaaday raximan qaraaba idin sugnaatay oo qaraabaa leedihiin saabulluhaa waan qoynaya macnaa waan xidhiidhinayaayo bibalaaliha ama bibilaaliha ba-doo la kasriya ama la fadxiya labadaba way ku dabdiyaan culimadu dee qoyntii imika ama nadaawad iyo qoyaankuna waxyaalo marka hore uu engego kala daadanaya ayaa marka la qooyo isu tago oo kale taas oo kale ayaa isuba taga macnuhuna imika halkan waxa weeyaanun in balalku ama bilaalkuna waa biyihii waxaan ku qoynayaa biyaheediio waxaa la qooyaa waa kan isu taga waxa engegaano waa kala tagaa ama ashyaada qaarkood uu kala daadanayaaba haddaba waan idin xidhiidhinayaa weeyaanoo waxa weeye qaraabadii waan xidhiidhinayaa taa aad leedihiin oo dee yeedhidiisan baabaad xidhiidhintii kaa midaya ah, wixii kale say noo soo socota dadkii aada ugu sii dhawaa odhanaya aniga waxaan leeyahay ama xoolahayga waxaad doontaan iga waadiista laakiin tan kale janibkan waxba idinkama tarayo haddaydaan idinku sababtii dee aydaan ku mudanayseen ama shafaaco ama waxtarkaa aydaan laba iman waxa de weli axaadiisu way noo soconaysaa waana axaadiis isla baab ah وxadثna عubayd للhi بن cمر الqwariiriي qال xadثna abu cawاnata عan cabdالملك بن cmayr بhada الاسناad bas way aqalka jaarkaa geeri ku dhacdaa laleeyahy aqalka masaajidkaba ku dhegsan ba adigu nin baa dhintay kollay dadkii guriga lahaa ah